bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin aلتصغيir fucayla اjcal الthulaathiya ida sagartahu naxو qudayin fi qada fucayciil maca fucayciili lima faaqa kajacli dirhami durayhima wma bihi lmuntaha اljamci wsil bihi ilى amhilaة التصغيir sil wjaaئز tacwiidu yaa qabla الطرف in kana bعd الsm fiihi man xadf wxaa'd can اlqiyaasi kul ma khاalafa fi اlbaabayni xukma rusima litilwiya التصغيir min qabli calm تأniiثi aw madatihi اlfatxu xatm kadaka ma madata afcaali sabq aw mada sakraana wma bihi اltaxq wأlif التأniiثi xayثu muda wtaauhu munfasilayni cuda kda اlmزيd آkhirا للنasb وcajuز الmضاaf والmurkb whakda زiyaadta faclاna min bعdi arbci kaزacfrاna wqadir انfiصاala ma dla عlى تثniyaة أw jamci تصحيiحi jalا وأlف التأniiثi du اlqصr matىa zaada عlى arbcaة lan ythbuta وcinda تصغيir xubاara khayri byn الxubayra fdri wardud liaslin thaaniya laynan qulib faqiimatan sayir quyaymatan quwaymatan tusib washada fii ciidin cuyaydun waxutim liljamci min daa maali tasgiirin culim waalalifu athaani almasiidu yujhalu waalalifu athaani almasiidu yujcalu waawan kadaama alaslu fiihi yujhalu wakamil ilmanquusa fi tasgiiri maa lam yaxwi hayra taa'i thaalithan kamaa inta waxaan ka gelaynaa waxa la yidhaahda taskhiir taskhiir macnaha yarayn weeyaan marka taskhiir waxaa loo keenay sideedaba fawaa'id buu leeyahay waxaa ka mid ahaa la yidhi taskhiiru maa yutawahamu kibaruhu wax inuu weyn yahay loo malaynayo oo la yareeyo ka taskhiiri jabalin jubayl aa la leeyahay jabal hadii liraa waxaa lasoo tawaquca inuu waxweyn yahay markaasaa leey jabal weyn ma ahna jubayl waa la tashiirina ama taxqiir maa yutawahamu cadamatuhu ama cidamuhu wax inuu weyn yahay la malaynayo oo la xaqiraa la yidhaahdaa mathalan waxaad leedahay sabuc oo macnaha xayawaan muftaris ah subayc yaad leedahay ama waxaa la yidhahdaa waxaa loo keenaa taqliil maa tutaawahamu kathratuhu waxayna badan yihiin la malaynayo oo la yareeyo naxwu durayhimaatin taskhiiru jamci dirhamin dirham durayhimaat daraahim ama taqriib maa yutawahamu bucduhu wax inay fog yihiin loo malaynayo waxaad leedahay mathalan qubayla alcasri yacni waxaas waxay dhaceen casriga wax yar ka hor ay dhaceen qubayla almaghrib oo kale marka ahdaaftaasaa loola yimaadaa waxaa kaloo loola yimaadaa marka taxanun iyo caطfi jacaylka markii aada u rabtid waxaan yaa looga cabiraa marka waxaa la yidhaahdaa waxaad leedahay yaa bunay wiil geegiyow yaa ukhay walaalyaraygogiyow yaad leedahay macnaha taas waa nooc min ataxanun qofkii oo macnaha aad naxariis dheeraad u muujinay sidaa la yidhaahda marka ahdaaftaas baa taskhiir loola yimaadaa sidiisana waxaa weyaan in qofkii la xaqiira rujayl waxaa dad maah rag ma ahna rag rag yar waa laleeya rag yarow waay wuu yaryahay macnaha rag oo dhammaystiran ma aha kaasaa la yidhaahda markaasuu musanifku wuxuu ku yiri fucaylan ijcal ithulaathiya idaa sakartahu naxwu qudayin fii qada markaasuu wuxu ijcal yeel athulaathiya thulaathigii idaa sakartahu haddaad yaraysid fucaylan u yeel naxwu qowlika weeyaana qudayin fii qada aad tiri qadaa waa isha waxa ku dhaco marka waa taskhiirinaysaa waxaad leedahay qudayin qudayun qudeyun ay awalkii hore ahayd oo fucayl a ah lagujamcaa lagu ah taskhiirinay marka labadii ya unbaa laisdhexgeliyay asalkeeda waxaa weeye fucayl baa lagu keenay marka taa waxaan ka fahamnay musanifka siduu noo sheegay haddii la taskhiirinayo isim thulaathi a ah, fucayl baa lagu taskhiirinaya bidami awalihi wa fatxi thaaniihi wa ziyaadati yaain fi thaalithihi xarafka oo afaraadna waaba icraabti waay oo hadda dirham hadaad eh, dirham waa afar waay haddii xarafkii uu thalith yahay waxa weeyaan falsin oo kale haadihi fulaysun beesa gaduud baad leedahay fulaysun eh, nadartu ilaa fulaysin xarafka afaraad waxa weyaan icraab uu noqona almuhim alqaacidada waxa weeyaan إida aradta an tusgira thulaaثiya an taduma awalahu wa taftaxa thaaniyahu wa taziida yaaan yaaa taskhiirtaas waa ya-da waa mid min jeybika aad ka keenaysid isimka intiisa kale waa ku dhamaystiran yahay marka awalka waa laga godaa midka labaadna waa la kordhigayaa ya dheeraadna waa la keenayaa xarafka afaraadna waaba icraabtiyaaba iskale ama waa la godaa haduu mubtada iyo wax lamid yahay markaasuu ku yiri ijcal yeel athulaathiya thulaathiga idaa sakartahu haddaad taskhiirisid fucaylan u yeel thulaathi oo dhan waay naxw qudayin weeyaan oo fii qadaa ka timid qadaa taskhiiri haddii lagu yihahda duma awalahu qaafki god waftax thaaniya hadda hore u fasxiyana waa sidii la rabay wazid thaalithan yaa-an marka qudeey ay noqotay qadaa alifteedii asalkeedii munqaliba min ya marka taskiirka waxaa layihahdaa aljamcu wataskhiir yarudaani alashyaa ila usuuliha taskhiirka iyo jamacabo shay kastaba asalkiisa ay u celiyaan marka aliftii dambe yaa a loo celiyay labadii yaa baa laysku idqaamay qudayin saasaa lagu yiri marka thulaathiga oo dhan waa intaas waaye haddii wax ka maqnaayaan asilkiisa wax laga goyno sida noo imaan doonto waa loo soo celinayaa haddii ay wax ka maqnaynna waxaa weyaan sidiisaa lagu taskiilina rajul hadda saddex kalima waay haddii taskhiir lagu yihahda duma awalahu waftax thaaniyahu wazid thaalithan yaan rujaylun yaad leedahay ra's ru'aysun ama ruwaysun ayb taas waa thulaathigii weeyaan markaasuu uri fucaycilun maca fucayciilin limaa faaqa ka jacli dirhamin durayhima fucayciil fucaycilun oo maca fucaycilin ay la socoto limaa bay u sugnaatay isim faaqa ka dheeraaday yacnii saddexdi ka badan ka jacli dirhamin dirhamkii oo laga yeelo durayhiman laga yeelo waay wuxuu ku leeyahay isimka haddii thulaathi ka badan yahay ou rubaaci ama khumaasi ama sudaasi ama subaaci hadduu yahay isimka intaas ma dhaafee wa in yuzad fiihi famaa sabcan cadaa baa ibnu maalig uu dhihi doonaa isimka toddoba ma dhaafo marka haddii intaas yahay ama fucaycil a lagu taskhiirinaa ama fucayciil a lagu taskhiirinaa mithaalkiisa waa ku siiye dirham hadda rubaaci durayhiman durayhimun aa lagu taskiiriya bmacnaa waxa weyaan yudamu awaluhu wa yuftax thaanihi wayuzaad yaan thaalithan waxaa keli ah markaa uu kaga duwan yahay midka rubaaciga iyo wixii ka badan maa qabla aakhiriha lahoos dhigaya durayhimun miimta dambe waa icraab haadihi durayhimun raأaytu durayhiman nadartu إلى durayhimin aada leedahay miimka waa icraab laakiin maa qabla almiim waa in la hoos dhigaa sida noo imaa doonto marka waa ka dirham jacfar jucayfir aada leedahay dirham durayhim cusfuur cusayfiir sidaasaad leedahay marka labadaas midkood unbaad ku taskiirinaysaa wamaa bihi limuntaha ljamci wasil bihi ilaa amhilati tashiiri sil wamaa kii wusila lagu gaaray bihi asiga limuntaha aljamci jamaca meeshu ku dhammaada kii lagu gaaray sil bihi waxaad ku gaartaa ilaa amhilati اtaskhiiri yaraynta amhiladeedana ku gaar jamcu siiqatu muntaha aljumuuc iyo amhilatu taskhiir meelo badanay wadaagsadaan markaasuu wuxuu ku leeyahay waatan hadda soo dhaafnay isimka haddii siiqatu muntaha aljumuuc in lagu jamciyo la rabo aakhirkiisa la goynaa hadduu khumaasi wax ka badan yahay ama xarafka zaa'idka ahaa laga jaraa safarjal oo kale hadirtaan waxaana soo dhaafay in la leeyahay sufayrij in la leeyahay oo laamtii danbaa laga gooyey waxaana soo dhaaftay haddii ay xuruuf zaa'ida ku jiraan sidii mustadcin oo kale ina siinti itiinta oo tadi la goynaya liannahu wasnankaay dhibayaan wixii oo jamaca siiqatu muntaha la jari jiray intana waa laga jaraa buu ku leeyahay wamaa kii wusila bihi lagu gaaray limuntaha aljamci jamaca meeshu ku dhammaada kii lagu gaaray sil bihi meeshan waxaad ku gaartaa ilaa amhilati tasiiri oo maa kaana yuxdafu fi siiati eh, fi siiati muntaha eh, fi siiqati muntaha aljamuuc ayda yutawasalu bihi ilaa huna fayajibu xudfuhu kamaa xudifa hunaaka mathalan hadda mustadcin haddii in la jamciyal rabo waatay ay ahayd madaacin ay ahayd miim siintii tadi waa la jaray tanna markii la taskhiirina mudaycina laleeyahy siintii tadi waa la jara safarjal laamta aakhirkeeda la goynay kanna waa la goynaa sufayrij aa laleeyahay oo aakhirkii baa la jaraya sidii safaarij aakhirki jamaci loo jaray sidaas kale calanda oo shadiidkii ah markii la jaray markii la taskhiirinayo markii la jamcinayo calaanid baa la dhihi jiray intana culaynid baa laleeyahy alifka dambaa la jaraa wahaakada marka waxa weeyaan siiqatu muntaha aljumuuc wixii lagu gaari jiray inay ansaxda awgeed oo min alxadfi ah yutawasalu bihi aidan ilaa amhilati tashiiri fayajibu ma yuxdafu hunaa maa xudifa hunaaka intaas weeyaan markaasuu wuxuu iri wajaa-izu tacwiidu yaa qabla طarf in kaana bacdu اlismi fiihi man xadaf wajaa-izun waxaa banaan tacwiidu yaa ya in la soo bedel qaato qabla طarf darafka hortiisa ya in la keeno in kaana haddii uu yahay bacdu ismi ismiga qaarkiis in xadafa fiihimaa labadoodii inuu xadfamay inuu go-ay fiihimaa fi siiqati muntaha jumuuc iyo fi tashiir fiihimaa laasii socotaa marka wuxuu kuleeyahay leeyahay isimkii haddii xarafkii dambe laga gooyo fii siiqati muntaha ljumuuc ama fi tashiir yajuusu an yutacawada minhu bisiyaadati yaain qabla alaakhiri marka mathalan safar jal oo kale laamti baa la jaray sufayrij waa dhihi kartaa oo cil baad ku jamcin aad ku taskhiiri kartaa ama ya dheeraad ah qabla alaakhira ad keenaysa aad dhihi kartaa labadaba waa kuu banaan yihiin wa jaa-izun waxaa banaan tacwiidu yaa ya in lasoo ciwad qaato qabla tarafi xarafka ugu dambeeya kan ka horeeya in la keenaa banaan in kaana bacdu ismi isimka qaarkiisa haddii uu yahay in xadafa kii go-ay fiihimaa fii siiqati mutaljumuuci fi tashiir labadaas haddii wax ka go-een liajli in siiqatu mutahaljumuuc la helo ama taskhiir la helo isimka haddii aakhirka laga gooyo in waxba la ciwad qaadani waa banaan tahay in ya la keenana waa banaan tahay labadiba waa kuwaas marxaba oo mathalan xabanta waxaad leedahay xunay xubayniid ama xabaaniid jamci fiiri xabaaniid waa jamci xubayniid ama xubaynidna waa dhihi kartaa oo ya-di inaad iska goysan waa heli kartaa waana bana wa jaa wujuub ma aha jaa waa banaan tahay waay wa عن idun can qiyaasi kulu في khaalafa fi lbaabeyni xukman rusimaa ayib inta wuxuu ku leeyahay wa xaa-idun waxaa leexday can ka leexday kulu maa isim kulligiisa khaalafa khilaafay fi lbaabayni labadii baab xukman khilaaf xukumkoo rusima loo soo tilmaamay marka wuxuu ku leeyahay e, maxaan ku idhaahdaa haddii la helo qaacidadii aan kuu soo tilmaamay labadii baab oo siiqatu muntaha aljumuuc iyo maxaan ku idhaahdaa iyo iyo taskhiirki wixii aan kuu soo tilmaamay wixii ka baxa waxa weeyaan shaad weeyaan waxaa-idun waxaa ka leexday can ilqiyaasi qiyaaskii waxaa ka leexday kulu maashay dhammaantiisa khaalafa fi lbaabayna labadii baab khilaafay xukman khilaafay xukumkoo rusima lasoo tilmaamo lasoo qoray mathalan hadda fiiri maqrib oo kale haddii in la taskhiiriya la rabo waa waa waa isim oo rubaaci ah oo dirham uu la mid yahay mughayrib in la yidhaahay ahayd mugayrib ayib sidaas oo kale marka haddii in la taskiiriya la rabo haddii in la taskiiriya cishaa la rabo waxay ahayd cushayun in lagu taskiiriyo ama cashiya in la taskiriya haddii la rabo waxay ahayd cushayatun cushaya cushayatun in la yihahday ahayd cushayatun cashiya galab markaasaa way khilaafeen qaacidadii waxaa la yidhi mughayribaan ay carabta tiri maqrib markii la taskiirinayo mughayribaan mughayrib way ahayd alif iyo nuun dheeraad ayaa la keenay cashiyatn cushayatun in lagu taskiiri la rabay ay cushaysiyatun ay yihaahdeen cushayshiyatun cashiye yari marka waxaa weyaan qaacidadii aan kuu soo tilmaamay khilaafsan tahay shaad waa yuxfadu kamaa huwa walaa yuqaasu caleyh sidaas oo kale waxaa layidhi kamaa eh, jamcu taskiirkii maxaan idhahda siiqatu muntaha jumuuc jamcu tagsiirka ahay rahdina waxay ku jamciyeen fiiri raadin hadda isim waay oo thulaathi ah waxaan soo dhaafnay markii jamcu tasiir laga hadlayay lifaclan isman saxa caynan afculu walirubaaciyi isman ayda yujcalu facl hadda rahdin waa facl haddii faclin isim uu yahay cayntiisana ay saxiix tahay afcul in lagu jamciya ahdo arhud la yidhaahdo oo markaa waxay ku jamciyeen arud ma jamcin araahid bay yihahdeen qaacidadii oo jamcu tagsiirkii yay la khilaafeen baatilna bawaatil bay ahayd in lagu jamciyo markaasay abaatil ku jamciyeen marka sidii taasba ay baabkii jamcu tagsiirka ay u khilaaftay iyay tanna inta u khilaaftay baa leeyahay isim kasta oo musaqar ah in kaana thulaathiyan fa inahu yaأti qiyaasa calى fucayl uu ku imaanaya fucayl wa in kaana zaa'ida calى thulaathiyi ima an yaأti calى fucaycil wa ima an yaأtiya calى fucayciil labadaas inuu ka baxsado maaha wixii saddexdaas wasan ka baxo waxa weeyaan waa wax qiyaas ka khilaafsan sidii jumuucdii hore aanu soo dhaafnay qaarkeed ay u khilaafeen sidaasuu ku leeyahay litilwiya tasgiiri min qabli calam taaniithin aw madatihi fatxun xatam kadaka maa madata afcaalin sabaq aw mada sakraana wamaa bihi iltaxaq wuxuu leeyahay alfatxu kordhigi yaa in xatama u waajibay litilwiya tasgiiri tasgiirka ya-diisa midka raacaya in la kordhigaa waajib ah goorma waa min qabli calami taaniithin muanathka calaamadiisa ka hor aw madatihi min qabli calami madatihi aw eh, min qabli madatihi min qabli calami madatihi muanathka madkiisa calaamadeeda midka ka horeey kadaaka midkaa waxaa lamid eh maa sabaqa wixii ka hormaray madata afcaalin afcaal madkeeda wixii ka hormarayne fatxa waajib ah aw mada sakraana sakraan madkiisa wixii ka hormara iyo wamaakii iltaxaqa bihi sakraankii asiga macnaha gaaray wixii haleelay waay marka qaacidadan waxay farac ka tahay qaacida hore aan in yar kugu soo ishaaro haddii isimka thulaathi ka badan yahay waxaa weeyaan fucaycil ama fucayciil a la yidhaahdaa marka yaau taskhiirka maaqabaa bacdigeeda in hoos dhignaada la rabay fiiri dirham durayhim fiiri ya-da taskhiir waxa raaca waa hoos dhigan yihiin marka ilan labada fucaycil iyo fucayciil maa bacda yaai taskhiir inay hoos dhignaato waay qaacidadii baa marka ikhtalat huna meeshaan waxa weeyaan waxaa ku yimiday Eh, maxaan ku iraahdaa eh, arintii oo macnaha dib u dhacday waxaa lagu leeyahy isimka haddii la taskhiiriyo thulaathina uu ka badan yahay waxa weeyaan taa u taaniithna ay ku jirto meeshii laga rabay maa bacda yaai taskhiir in la hoos dhigo waa la kordhigaa fiiri markaas thulaathiga xataa inuu ka badan yahay shardi ma ah wixiiba taau taaniith ay ku jiraan iyo alifu taaniith sawaaun kaanat mamduuda aw maqsuura ama wixii wasni afcaal ku yimaado ama wixii sakraan faclaan ku yimaado oo dhan waay markaasuu wuri walfatxu fatxigii in xatama waa u waajibay litilwi ya taskhiir taskhiirka ya-diisa midka raacayo dibka raacayo goormaa min qabli calami taaniithin muanathka calaamadiisa ka hor fiiri hadirtaan haddaa tamra a tasgiirisid tamra waxay ahayd bal tadi god miimkina kordhig ya dheeraad tumay tumayratun aa laleeyahay waxaa la rabay tumayritun in la yidhaahdo oo taa u yaa u taskiirka fucay cil inay hoos dhigan taha la rabay tan marka qaacidadaasay ka baxeen tumayratun fiiri litilwiya taskhiir yaa taskhiirka waxaa miimka yada ka dambaysa ataskhiir waa midka raacaya waa raacdi raacdi meesha in laga hoos dhiga la rabaa la kordhigaya masaaishan sideeda lagu xifdinaya lianna wujuuda taai taaniithi almarbuuطa fiihi tajcalu haakada tumayratun yaa laleeyahay litilwiya taskhiir min qabli calami taaniithi aw madatihi min qabli madatihi muanathki madkiisi ka hor fiiri xubla a taskiiru lagu yiri xadi waa la goday bacdina waa la kordhigay ya dheeraad xubay a layihi meeshii xubayli la dhihi lahay xubayla a laleeyahay xubayla ya-di wixii raacay maanta waa la kordhigay oo maa qabla alif laamti waa la kordhigay xubayla alayidhi waa waxa weeyaan waa madat taaniith almaqsuura iyadoo mamduudaane xamraa xamraa haddii taskhiiru lagu yidhaahdo xumeyraa ya-dii taskhiirkii waxa raaca kadib dhacay waa la kordhigaa xumeyraa ayib kadaaka waxaa lamid eh maa madata afcaalin sabaq maa isim sabaq maa xarafaa lamid oo in la kordhiga ay waajib tahay sabaqa ka hormari madata afcaalin afcaal madadeedii ka hormaray ajmaal haddii taskhiiru lagu yidhaahdo waxaad leedahay ujay ujaymaal ujaymaal ajmaal afcaal bay ku timiday marka yadi wixii ka dambey waa la kordhiga miimka ujaymaal baa layidhi waxaa lamidi aw ah, madata aw madda sakraana kadaka ma a lamidi ah, sabaqa madda sakraana sakraana madkeeda wixii ka hormarane waa lamid oo maxaad leedahay sukayraan sakraan ninkii wareersan sukayraanna nin macnaha wareer yar ku jira wa fiiri marka sukayriyaan lama dhihin radi lama hoos dhigin sukayraan baa layidhi marka wamaa bihi iltaxaq iyo wixii asiga lamid e wixii macnaha waxa weeyaan faclaan waxay ku imaana cadshaan sakraan dham'aan shabcaan muanathkeedana facla uu ku imaanayo kaasaa loo jeeda wamaa bihi iltaxaq laakiin haddii uusan wasfi ku tusinaynin ou isim noqdo waxa weeyaan yadi di waxaa weeyaan casalkeedaa loo celinayaa sirxaan ama sarxaan oo kale waay ruweygii magacyaalkiisuu kamid yahay sarxaan markii la taskiirinayo hadda fiiri madata afcaal ba baa sakraan baa oo kale waay maca daalika isim maadaama noqotay wasfi ay ahayn waxaa weeyaan surayxiin aa laleeyahay oo maa qabla alyaa maa bacda alyaa atasgiir waa la hoos dhigay asalkiyaa loo celiyey sidaas weeyaan ayib marka intaas wixii ka soo haray yaa u tasgiir wixii ka dambeeyo iyada raaca waa la hoos dhigaa sidii dirham durayhim cusfuur cusayfiir aan usoo nariye wa alifu taaniihi xayثu mudda wa taauhu munfasilayni kada almaziidu aakhira lلnasabi wa cajuzu اlmudaafi wاlmurakabi wa haakada ziyaadata faclaana min bacdi arbacin kazacfaraana waqadir infisaala maa dala calى tahniyati aw jamci tasxiixin jala intana wuxuu kuu sheegayaa qaacidadii aan ku niri kulamaa tuwusila bihi ilaa amhilati التكسير أو إلى صيغة منتهى الجموع في التكسير يتوصل به هنا إلى amhilati taskhiir baan soo niri qaacida ahayd oo wmaa bihi ilaa muntaha wamaa bihi ilaa munta maxay ahayd beytkii waxaan soo niriyay wamaa bihi limuntaha ljamci wusil bihi ilaa amhilati taskhiiri sil wax kasta oo siiqatu muntaha ljumuuc lagu gaaray inta waa ban aha waxaa lagu gaarayaa taskhiirka oo wixii oo xuruuf ahay oo la xadfay isimka markii la rabo in lagu jamciyo siiqatu muntaha aljumuuc sidaas oo kale markii in la taskhiir raban waa la waada xadfaa baan iri marka meeshan qaacidada istithnaa buu ka dhigay sideed kelimo yaa qaacidadaas ka baxday oo wax markii jamac la joogay in la gooyo ay waajibka ahayd inta la gooy maayana dibka sideedaa lagu dhaafayaa marka taasuu ku leeyahay wa alifu الtaأniiثi xayثu mudda wa taauhu munfasilayni cudda kada اlmaziidu aakhira lلnasabi wa cajuز اlmudaafi wاlmurakabi wa alifu الtaأniiثi taأniiثi alifkiisi xayثu mudda markii la mado oo alifu taأniiث o macnaha ay hamse ka dambeyso sida xamraa oo kale waay iyo wa taauhu taau taaniith cuddaa waxaa lagu tiriyay munfasilayni laba iska go-an oo macnaha waxa weeyaan isimkii markii in la taskhiiriya la rabo ayagoo joogo yaa waxaa laga dhigaya inay ajnabi kayiin gadaal danbaa laga keenaa isimkana sidiisa kalaa lagu taskhiirinaya mathalan fiiri hadda xamraa waa alifu taaniith mamduuda waay markii la jamcinay kulligood waa la wada gooy xamraa alifka i maca xumur baa lagu jamciyey ayib xumr oo miimka oo la reebo labadii waa la wada jaray qiyaaska waxay ahayd marka xumeyra la taskhiirinaya in xumeyr lagu taskhiiriya aydane oo sidii siiqatu muntahaljumuuc markii la joogay alifta iyo hamsada loo jaray in inta la jaray ahayd markaasuu ku yiri inta ha jarine waxaad ka mid dhigtaa kuwan isimka aan kamid ahayn oo laba munfasil ka ah marka markaad xumr xumr aad taskhiirisid xumeyraa gadaalka keen alifi iyo hamsadii marka ayaga way joogayaan bimacnaa laa yaduru wujuuduhumaa maca taskhiiri kalimatihima sidaasaa loo jeeda wa alifu taaniithi taaniidka alifkiisi oo xamraa iyo wixii lamid eh xayثu muddaa meeshii la mado oo hamzadii haddii eh, ta hamze ay ka dambayso iyo wataauhu ta'diisa cuddaa waxaa lagu tiri munfasilayni laba ka go-anoo laa yakhdacaani qaacidat alxadfi fii baabi taskhiir waay laakiin fii baabi jamci siiqati muntaha aljumuuc ama fii baabi aljamci cumuuman dheh siiqatu muntaha aljumuuc maaha fii baabi aljamci waa la xadfayay macnaha eegaas oo dhan ayib musanifka mathalan hadda wuxuu ku miithaaliyey shaarixa ou leeyahay oo kale waxa weeyaan jukhduba jukhduba markii in eh, la taskiiriya la rabo waxaa laleeyahay jukhaydibaa fiiri baadi gaarkoodii aba laga dhigay kelimo oo keligeeda munfasil ah haddii hala jamciya la dhihi lahay jakhaabid a la dhihi lahay waxaa dhan labada dhan waa la wada goy lahay marka maa kaana yajibu xadfuhu fi siiqati muntaha اljumuuc laa yajibu xadfuhu huna bal yubqa laakin yuctabaru dalika munfasilan sidaas oo kale wa markaasuu iri kada lmasiidu waxaa lamid eh midka la ziyaadiye aakhiran aakhirka la ziyaadiye linasabi loo ziyaadiyene asna waa lamidoo yucadu munfasilan fiiriya waxaad aan ka tagnay wataa'uhu dheh tacdi hadda madki aan miithaalina tacdi waxaa ka mid eh xandala oo kale haddii taskhiiru lagu yidhaahdo faatima oo kale taskhiir haddii lagu yidhaahdo markii la jamcinay faatima fawaatim alla tada waa la goyn jiray siiqatu muntaha aljumuuc fawaatim alalahay tadi waa la goyn jiray inta tadi la goymay hadda oo maxaa laleeyahay fawaytimah tadi way joogtaa marka waxaa lagu leeyahay maa kaana yajibu xadfu fi siiqati muntaha jumuuc ida kaanat ha ataaniith aw alif ataaniith almamduuda lamid ma aha kuwan waa la baaqi yeelaya sidaas waay marka faatima fuwaytima yaa laleeyahay tadi way u baaqi tahay baynamaa haddii la jamciya la doono tada waa la goynaya liannaha tukhilu bilbinaai اljamci kada lmaziidu aakhira linasabi kada almasiidu yaa lamida midka la ziyaadiy aakhiran lagu ziyaadiy linasab liajli nasab loo ziyaadiye waxaa weeyaan yadi yaa u nasabkeed cabqariyun basriyun kuufiyun soomaaliyun haddii hala taskhiiriya la yidhaahdo waxa weeyaan yadaas haddii hala jamciyo la doono waa la xadfi lahay cabqariyun cabaaqir a lagu jamci laha yada waa go-i laakiin inta yadeeda la goy maayo markii la tasira cubayqiriyuna laleeyahay cubayqiriyun yadi waa iska joogta waxaa lagu tirin maa shay iska munfasil ah jamci xukumkeeda gaari mayso kada lmaziidu aakhira linasabi basriyun busayriyun a laleeyahay yadi waa iska joogta wa cajuzu lmudaafi walmurakabi wa lmudaafi isimka la idaafay cajusgiisa qeybta dambe waay qaybta dambe waxaa lagu tirminay waa lagu tirna mid dheeraad ah ee macnaha la goymayo waay cabdullaahi haddii hala taskhiiriya la yidhaahdo cubaydullaahi unbaad leedahay macnaha allaahidaas ilaan isimkan murakab waay murakabka sadri iyo cajus buu kala leeyahay sadrigiisa waa cabdu allaahina waa cajuskii gadaalkii qeybtii dambe waay marka waxaa lala taskhiirina qeybta hore keli a ah, qeybta dambe oo cajuska ah waxaa lagu tirinaa iyadoo markii hore kelima iska munfasil ah marka cubaydullaahi adoonyarow ay noqonaysaa walmurakabi tarkiibkii masjiga ah lagala jeeda tarkiibka idaafi iyo mid masji ah iyo mid isnaadi uu kala baxa midkan waxaa loo jeeda tii hadda tarkiibkii masjiga ah fiiri bacla iyo baka laysku daray meel magaceeda loogu magacaabay bacla baka lubnaanay hadda ku taalaabo markii hala taskiiri la kelimada hore yaa loola dhaqmayaa sidii isim munfasil ah bucayli baka baka sideedaa lagu dhaafay bacladi keligeedaa la taskiiriya bucayli baka sidaasaa layiri marka wacajizu lmudaafi wاlmurakabi markaasuu yihi wahaakada ziyaadataa faclaana min bacdi arbacin ka wa wahaakadaa sidaas oo kale yaa ziyaadata faclaana faclaana labadee ziyaadana ay lamid tahay oo munfasileyna lagu tirinaya laakiin waa goorma min bacdi arbacin in waqacataa min bacdi arbacin afar kelima kadib hadday dhacaan waay mithaalkeedii ka zacfaraana fiiri hadda zacfaraan waa bahalkaas oo rinjiga camal manaha midabkaa lagu doosiya lagu dooriya zacfaraan waa shay macruufo lawada yaqaano waay gaduud waay zacfaraan hadda fiiri alif iyo nuunta dheeraad ku ah laakiin alif iyo nuuntii waxay yimaadeen bacda arbacati xuruuf zaay zacfaraan za iyo cayn iyo fa iyo ra afar xarafaa ka horeyso afar xaraf maadaama ay ka horeyso oo ziyaadadii bacda arbacati axruf ay yimaadeen haddii in la taskhiiri kelimadaas la raba la gooy maaye waxaa loola dhaqmaya in laba kelimo keligood munfasiliin iska yihiin oo maxaa laleeyahy zucayfaraan waa iska joogaan haddii hala jamciyo la doono jamca siiqat mutazacaafir aa la dhihi lahay alifta iyo nuunta qaar baa la jari lahay inta lama jaray sideedaa lagu baaqiyeelay ayib wahaakadaa sidaas oo kale ziyaadata faclaanana ay tahayoo waxaa lagu mid dhigayaa kuwa munfasilayna lama goynay laakiin in jaaataa min bacdi arbacin afar kadib hadday yimaadeen ka zacfaraan oo kale waa wqadir infisaala maa dala calaa tahniyati aw jamci tasxiixin jala waqadir waxaad qadartaa infisaala maa shay inuu go-an yahay qadar dala ku tusiyey calaa tahniyatin ku tusiyey aw jamci tasxiixin ku tusiyey kaasoo jalaa muuqdo wuxuu ku leeyahay kelimadii haddii ay gasho calaamatu taaniith calaamatu tahniya dheh tahniyada calaamadeeda maxay ahayd alif iyo nuun oo aakhirka zaydan ama zaydayn ya iyo nuun ama alif iyo nuun ama jamcu tasxiix jamcu tasxiix waa isgalay jamcu mudakari saalim iyo jamcu muanah saalim yaa wadagalay haddii isimkii in la taskhiiriya la rabo calaamaadkaas dib ay ka galaan la gooy maayo ee sidii taa-u taaniith loo baaq yeelay oo kalaa loo baaqyeela waxaa loola dhaqmaa inay munfasileyn ka yihiin kelimadii macnaha ee laga waqadir qadar infisaala maa calaamad inay ka go-an tahay qadar dalla ku tusiyey calaa tathniyatin laban labayn aw jamcin ku tusiyey aw jamci tasxiixin ku tusiyey kaasoo jalaa muuqday fiiri markaan tathniyada waxaa ka mid eh haddaad rabtad rajulaan ina taskhiirisid fiiri rajul haddii la taskhina rujayl baa lagu taskhiirinay hadda maanta calaamay wataan rujaylaan alaleeyahay calaamadii sideeday joogeysa rujaylaan rujaylayn ama xaalat nasbi dheh ama xaalat rafci dheh haddii jamcu lmudakari saalim uu yahayne mathalan muslimuun oo kalaa mid eh waxaad leeyahay musaylimuun calaamadii waa joogeysaa calaamadii waa joogeysaa jamcu lmuanath saalim haddii la tashiirinayo muslimaat yay ahayd mu'minaat waxaad leedahay musaylimaat musaylimaat islaamkooda wax ku jira islaamkooda ko u macnaha dhamaystiranya ma aha macnaha waxaa weye islaamkooda wuu yaryahay macnaha aada uma dhamaystirno khulaasat اlqowl hadihi thamaaniyatu masaa'il taau taaniithi اlmarbuuطa iyo alifu taaniithi اlmamduuda iyo yaau nisba iyo eh, iyo almudaaf idaaf eh, maxaan ku irahdaa almudaaf eh, maxaan ku irahdaa isnaad idaafi dheh iyo murakab tarkiib too masji ah iyo ziyaada faclaana iyo maa dala calaa tathniyatin aw jamcin sideed masalo waay sideedaas masalo kuwii in la gooya ay ahayd jamaca markay joogaan maanta inta waa la baaqi yeelayaa intaasuu musanifku ujeeda لأnnahu yumkin aw yataأtaa taصغiir الkalima maca wujuudi hadihi الأshyaء الثamaaniya sidaas un baa loo jeeda w alif الtaaniiثi dulqasri matىa zaada calى arbacati lan yahbutaa wa cinda tasgiiri xubaara khayiri bayna alxubayra fadri walxubayiri ayib wuxuu ku leeyahy wa alifu taaniifi dumaraynta alifkeedii oo dulqasri gaabinta u saaxibka ah mataa zaada hadduu ka dheeraado calaa arbacatin afar xaraf lan yahbuta sugnaan maayo wuxuu ku leeyahy alifu taaniih haddii uu afar iyo wamaa duuna ou yahay kelimadii waa la taskiirinaa sida lasoo dhaaftay xublaa hadda afar waay la goy maayo xubaylaa baa laiska leey sideeday ku baaqi noqonaysaa laakiin haddii alifu taaniidkii haddii uu noqdo khaamis hadduu noqdo in la gooyo waajib waay wa alifu taaniithi taaniidka alifkiisa oo dulqasri alifu taaniidkoo dulqasri gaabin u saaxib e alifu taaniith almaqsuur mataa zaada hadduu ka dheeraado calىa arbacatin afar xaraf lan yahbuta sugnaa maayo waa in la gooyaa liajli taskhiira loo goynaya waxaa laleeyahy mithaalkeeda waxaa kamid o qarqara io lugayza hadda fiiri qarqara haddaad fiirisid aliftaas oo qarqaraa ku jirto macnaha caloosha dhawaaqitaankeedii waay qarqaraa alifta ku jirto waxa weeyaan alif taaniith almaqsuura waxayna kaga jirtaa kelimada ay ka tahay markii in la taskiiri la rabo in la gooyaa waajiba qurayqir a laleeyahay alifti waa la jaray liannaha zaa'ida calaa arbacati axruf ko wa fii lugayza lugzi waxa weyaa waxyaalaha isku xujeeye markii in la taskiiri la rabo lugaykiz a laleeyahay iyadani macnaha aliftii dambe waa wada jaray liannahu taskhiirkii ma keeni karo labadii awsaan bay ka baxaysaa hadda fucaycil qurayqir fucaycil lugaygiis fucayciil ay ku timiday haddii aliftii la baaqi yeeli lahaa oo dheeraadka ahayd wasankii ikhtilaal baa ku dhici lahay munfasilna ma ah ayib markaasuu ku yiri wa cinda taskhiiri xubaara khayri bayna alxubayra fadri walxubayiri wa cinda taskiiri xubaara xubaara markii in la taskiiriya la rabo khayir macnaha khiyaar gili in lagu taskiiriyo bayna alxubayra fadri io wlxubayri fadridaas waa kelimada la dhexgeliya waa tamaamu lbeyd wa fadri ogow macnaha khayir khiyaar geli cinda taskiiri xubaara waa xayawaan magaciisa daa'ir magaciisa weeyaane haddii in la taskiiriya la rabo waxaad khiyaar gelisaa qofkii waxaad u khiyaari gelisaa bayna alxubayra inuu saas ku taskhiiriyo ama xubayiri inuu tus ku taskhiiriyo ee khiyaargeli fadri ogow marka sidaas macnaha wuxuu u jeedaa alifu taaniithi almaqsuura hadday khaamis noqoto laakiin maa qabligeeda ay madda zaa'ida ay tahay khiyaar baad leedahay inaad ayada goysid inaad ayada goysid iyo inaad baaqiyeysid labadaba khiyaar baad ku leedahay tayib oo waa maxay xubaara hadda waxa weeyaan intaan la taskiirinin kelimada waxaa ku jirto alif oo dheeraad ah waa midda bacda ka dambayso tayib marka hadday saas tahay inaad alifkaas goysid oo alifu taaniih maqsuura aada baaqi yeeshid iyo inaad alifu taaniih almaqsuura aada goysid alifkaas baaqi yeeshid waay haddii alifkaas la gooyo oo xubaara alifkeeda haddii la gooyo xubeyraa a laleeyahay alifkii horaad goysay ya oo yaa u taskhiir ahaad bedelkiisa keentay alifu taaniihi lmaqsuurana waad baaqi yeeshay xubaara xubeyraa aad ku taskhiirisay ama alifu taaniih almaqsuur oo aakhirka ee gooy ee waxaad baaqi yeeshaa alifutani alifkii zaa'idkahay baaqi yeel alifkii markii la baaqi yeela yana ay ka hormarto yanqalibu ra'san ilaa yaa-in xubay yir ou noqonaa marka xubay yir aliftii oo dheeraadka oo ya loo bedelay iyo ya-dii loola yimiday taskhiirka awgeed labadii baa kulmaya labadii markay kulmaan marka waxaa kuu banaa waxaa waajiba labadiiya in laisdhexgeliyo oo xubayir la yiraahdo markaa xubayir hadaa tira marka alifkii masiidka aheed baa joogto ti oo oo taaniidka ahna waad xadaftay intaasna way ku banaan tahay markaasuu wuxuu ku yiri wakhayir khiyaargeli bay cinda taskiiri xubaara xubaara markii in la taskiiriya la raba agteeda qofkii waxaad u khiyaar gelisaa bayna alxubayra oo alifu taaniih almaqsuura aada baaqi yeeshid oo alifu lmasiida aada goysdo xubayra la yidhaahda iyo walxubayira u khiyaargeli oo aliftii masiidadeed in baaqi yeeshid ya loo bedel ya-da lagu idqaamo oo alifu taaniihi almaqsuurana la gooyo u khiyaargeli fadri ogow sidaasuu leeyahy wallahu aclam sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmain